بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقف waqafkii ayuu kitaab yahay waqafku luqatan waxa weeye alxabsu xabaasid weeye wax la joojiyo oo la xabiso yuqaalu waxaa la dhahaa waqaftu kada waxaasaa waqfiyay xabastu waayahay sharcanna waxa weeye xabsu maalin yumkinu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi biqaطci الtaصarufi fii raqabatihi calىa masrifin mubaaxin mawjuudin waxa weeyaan in xoolo la xabiso xoolahaasoo ay suuroobaysa in la dheefsado iyada oo cayntii xoolahaasi ay baaqi tahay isla markaana xabsigaasi uu yahay biqaطci اtasaruf tasarufkii laga joojiyo fii raqabatihi xoolaha raqabadooda in qofna uusan ku tasarufin oo macnaha uusan iibinin dhaxlin hibaynin calىa masrifin mubaax jiho mubaax ah oo bannaanna lagu sarfiyo oo lagu waqfo mawjuudin oo markaa joogta marka tacriifkan ee arkaantii iyo shuruuddii waqafkaaba ku idin ama inteedii badnayd waxaa asal u ah qowlka ilahay uu yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yacnii samaha iyo wanaagha heli maysaan ilaa aad ka bixisaan oo aad ka sadaqaystaan wixii aad jeceshihiin aayaddaas ayaa daliil u ah maxaa yeele abu alxa radi allahu tacaala canhu markii uu maqlay aayaddan ay soo degtay ayaa wuxuu jeclaystay inuu waqfo beertiisii bayruuxa la dhihi jiray waana beertu ugu jeclaa hantidiisi iyo xoolihiisa waxaa kale oo daliil ah qowlka ilahi uhi wamaa yafcalu min khayrin falan yugfaruuh dadku waxay sameeyaan khayr ah laga tirtiri maayo iyo xadiidkii imaam muslim soo saaray uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam ida maata bnu aadam inqaطca min alaaث sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah hadduu bini aadamku dhinto camalkiisii wuu go'ayaa saddex mooyaane sadaqo jaari ah sadaqada jaariga waxaa looga jeedaa sadaqada joogtada ee soconaysa qofku markuu dhinto u soconaysa waa waqafki sadaqada jaariga halkan waxaa looga jeedaa waqafkii aw cilmin yuntafac bihi ama cilmi la indheefsanayo la intifaacsanayo markuu qofka dhinto kadib aw waladin saalixin yadcuu lah ama walad suubanoo u soo duceeyo waa waladkii muslimka ah waayahay waxaa kaloo daliil u ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa in cumar radi allahu tacaala canhu helay dhul ku yaalla khaybar dabeetana uu yidhi yaa rasuula allah maa ta'murunii fiiha maxaad inaan ka sameeyo dabeetana nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam in shi'ta xabasta aslahaa wa tasadaqta biha haddaad doonto asalkeeda ayaad haynaysaa ood xajinaysaa waanad sadaqaysanaysaa manaaficdeedi iyo dheefteedii dhulka manfacadiisii dheeftiisii waad sadaqaysanaysaa asalkiisana waad xabaasaysaa sidaas ayuu sayd cumar radi allahu tacala canhu uu ku sadaqaystay oo ku waqfay dhulkaas calى an laa yubaac asluha walaa yuuhab walaa yuurad asalkeeda inaan la iibin karin lana hibayn karin lana dhexli karin wuxuu ahaa waqafkii ugu horreeyey islaamka ka dhaca sida mashhuurka ah jaabir radi allahu tacaala canhu oo asxaabta ka mida wuxuu yidhi maa baqiya axadu min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam lahu maqdiraة ilaa waqaf asxaabta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ma jiro qof nabiga alay slam ka dembeeyey oo awood lahaa inuu wax waqfo ilaa wuu waqfay macnaha asxaabtoo idil waxay ku dadaali jireen inay waqaf ka tagaan si ay sadaqo jaari ah u noqoto oo u anfacda markuu dhinto kadib alimaam الshaafici radi allahu tacaala canhu qowlkiisii qadiimka wuxuu yidhi waxay soo gaadhay in siddeetan saxaabi oo ansaarta nabiga ka mid ahaa ay la baxeen awqaaf sideetan saxaabi inay ka tageen awqaaf sadaqaat muxaramaat buu weliba imam shaafici ka cabiray maxaa yidhaha imam shaafici waqafka wuxuu ku magacaabi jiray asadaqaat almuxaramaat sadaqaadka la xaaraamtimey macnaha aan la iibin karin ee la dhexli karin la hibin karin arkaantuu leeyahay waqafku waa afar waaqif mawquuf mawquuf calayhi iyo siiqo waaqif waa qofkii waqfay mawquuf waa shaygii la waqfay mawquuf calayhi waa qofkii lagu waqfayey iyo siiqadii wuxuu mualif ku bilaabay rukniga koowaad oo ah waaqifkii wuxuu idhi sharduulwaaqifi kii wax waqfayay shardigiisu waxaa weeye sixatu cibaaratihi cibaaradiisu inay asaxayso wa ahliyatu tabaruci bilaash bixin inuu u wuxuu ku idhi qofka waaqifka ah waxaa loo shardiyaa in cibaaradiisu asaxayso bimacnaa qof yacni ay ka suuroobayso ka asaxayso in uu wax ku dhawaaqo oo wax yabooho ama wax bixiyo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo qofkii waallaa maxay cibaaradoda kuwaas ma asaxayso waaya ahliyatu tabaruc markuu ku yidhina waa inuu bilaash bixin u qalmo oo wax uu sadaqaysan karo oo ku bixin karo tabarucu samayn karo taana waxaa ku baxay safiihi qofkii waxa wey xoolihiisa laga haray safah looga haray ama falas looga sharay iyo ilmihii yaraa iyo qofkii wallaa walidalik waxa la yidhi mualifka inuu dhaho sixatu cibaaratihi waxaa ka kaafin lahayd oo kaga fillaan lahayd qodobkan dambe ah ahliyatu tabaruc ahliyatu tabaruc ayaa ka kaafin lahayd sixatu lcibaara maxaa yeele qof kasta oo ahliyatu tabaruc leh cibaaradiisuna way asaxaysaa cibaaradiisu way asaxaysaa sharduwaaqif waaqifka shardigiisa waxa wey sixatu cibaarati cibaadadiis inay ansaxayso waa riyatu tabaruci iyo bilaashbixin inuu u qalmo walmawquufi wa shardu lmawquufi shaygii la waqfeeyey shardigiisu waxa weeye dawaamlintifaaci dheefsasho daa'ibnimadeed inay joogtoobayso dheefsashadiisii bihi as shaygii la dheefsado laa maطcuumun wixii la cunayeyse waqaf ma gelayo wa reexaanun iyo reexaantii udgoonayd ee la ursanayay wuxuu ku yidhi mawquufku waa ruknigii labaad ee arkaantii waqafka ayuu mualifku halkan gudagelaya wuxuu ku yidhi mawquufka waxaa loo shardiyaa dawaamu اlintifaac in si joogto ah shaygan loo dheefsan karo macnaha shay uu yahay si joogto ah oo daa'ima loo dheefsan karo waaya intifaac weliba mubaaxa oo maqsuud ah maxaa kaa baxa marka lu wax la dheefsan karo oo cayntiisi ay baaqita cayntiisa ay baaqi tahay oo aan dhammaanayn marka la dheefsanayo waxaa kaa baxay cuntadii cuntadii ma la waqfi karaa lama waqfi karo maxaa yaele cuntada dheefsashadeeda waxa wey in la cuno haddii la cunona way dhammaanaysaa istiilaag way baaba'aysaa marka waqaf ma gasho cuntadii sadaqadoo bay gelaysa laakiin waqaf ma gasho rayxaan waa dhirta udgoon ee waxa weeye la carfisto rayxaantaas waqaf ma gelaysaa ma gelayso sababtoo ah haddii la soo gooyo oo xoogaa la yar isticmaalo la yar urursado dee wax yar kadibba waxa wey way qalalaysaa oo udgoonkii wuu ka baxayaa marka wax si joogtaa loo dheefsan karaa maaha laakiin reexaan abuuran oo beeran waa la waqfi karaa maxaa yeelay waa shay joogtaa ah. waa shay joogta oo si eh, yani joogtaa loo isticmaali karo maadaama ay dhulkii ku taallo wuxuu ku yidhi walmowqufi wa shardu lmowqufi shayga la waqfayay shardigiisa waxa weeye dawaamu lintifaac dheefsashadiisu inay joogto tahay bihi as shayga la dheefsanayo laa la cunayase maya oo lama waqfi karo wa rayxaanu rayxaanna lama waqfi karo wayaصixu waxaa asaxaya waqfu caqaarin hantidii ma guurtada ahayd in la waqfo wamanquulin hantidii la rarayey ee guurtada ahayd in la waqfo wamushaacin iyo shay shirko lagu yahay oo laisku leeyahay in la waqfo laa cabdun addoonkiisa maya wa awbun maradii cabdigaa iyo awbkaasoo fi dimmati dimadii ku sugan kuwa ayaga lama waqfi karo walaa waqfu xurin xor waqfigiina ma asaxayo nafsahu naftiisa waqfo wakadaa waxaa la ah, mustawladatun addoontii laga ilmo dhashaday ee umuwaladka ahayd ayadna lama waqfi karo wa kalbun aygii lama waqfi karo eygaasoo mucallamun la tababaray wa axadu cabdayhi labadiisa addoon mid ahaana lama waqfi karo fi lasaxi muctamadan haddaan qabanno wuxuu ku yidhi waqafku wuxuu ku asaxayaa caqaar waa hantida maguurtada ah dhulkii gurigii iyo wixii la midka ah waa la waqfi karaa waaya oo waqafku wuu ku asaxayaa ayagaaba asal u ah waqafka oo sayd cumar waa kii waqfay dhulkii uu khaybar ku lahaa radia allahu tacaala canhu manquul waa hantidii guurtada ahayd ee la rarayay taana waa la waqfi karaa sida kitaabkii dharkii alaabihii kala duwanaa gaadhigii iyo waxyaabihii la midka ahaa waxyaabaha dee la rari karo ee manquulka ah ayaguna waqafka way geli karaan waxaana taa daliil xadiidkii nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدراعه وأعبده رواه الشيخان نبي وحول عليه الصلاة والسلام خالد وكقدرنتهين ودلمنيسان maxaa yeelay khaalid bn waliid radi allahu tacaala canhu wuxuu waqfay ixtabas halka waxa loga jeeda wuxuu waqfay adraacahu diracbereedyadiisii wa acbudahu iyo addoomihiisii ayuu waqfay marka diracbereedkii waa manquul addoomihii waa manquul marka taasaa daliilu ah in manquulkii la waqfi karo sidoo kale waxaa la waqfi karaa mushaaci mushaacu waa shayga sharaakada lagu yahay laisla leeyahay weliba si baahsan la iskugu leeyahay ee qofka xisadiisu aysan caddayn maalan guri baad qof isku leedihiin ama dhul baad isku leedihiin qaybtaadina ma caddo nis iyo nis baad qof kale u kale leedihiin marka qaybtaadii mushaaca ahayd ee shuraakada aad ku lahayd gurigan waad waqfi kartaa waayo haddaba intii waqafka see la ogaani waa la qaybintee dhulkii baa la qaybin waa la qaybin marka qaybtii waqafka ahayd waa la sooci marka saasay waqaf ku noqon shay mushaaco laisla leeyahay waa la waqfi karaa laakiin lama waqfi karuu ku yidhi addoon ama maro dimada ku sugan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa addoon aadan gacanta ku haynin ama maro aadan gacanta ku haynin laakiin dayn kaaga maqan qof baad maalan kaga iibsatay salam addoon ama maro salam buu kaaga maqan yahay marka dimadiisaad ku leedahay addoonkaas ama maradaas ma waqfi kartaa addoonkaas ama maradaas dimada ku sugan ee qofkaa kale aad ku leedahay maya ma waqfi kartid maxaa yeelay dee waqafka xaqiiqadiisa waxay tahay isaalatu milkin shay inaad milkigaa ka zuuliso od ilaahay darti u zuuliso ood ilahay u bixiso darti waxaana gacanta kumaba haysidba waxaana gacanta ku haynin seedu waqfi sidoo kale waxaan asaxaynin qofkii xorka ahaa naftiisa inuu waqfo ma dhigi kartid naftaydan ilaahay waqfo naftaydaan waqfi naftaada aduu melihid ilaahay baa iskale ma waqfi kartid wakadaa mustawladatun mustawladana waa la mid oo ayadna lama waqfi karo mustawladadii waa addoontii laga ilma dhashaday ayadna waqaf geli mayso maxaa yeelay iyadu waxay ku dambaynaysaa xorayn markuu sayidkeeda uu dhinto ayay raasamaal ka xoroobaysaa kalbiga mucallamka waa eygii la tababaray ee in lagu ugaarsado loo tababaray asna waqaf geli maayo sababtoo ah ayr mamluk weyaan milki ma bahaba aslan kelbiga mucallamka milki ma galo waa ikhtisaas ila waa nijaasa axadu cabdayhi laba addoon uu lahaa mid ahaan ma waqfi karo maxaa yeele jahaala ku jirta waa mubham waa inuu cayima u dhaho addoonkan ayaan waqfay laakiin labadan addoon mid ahaan baan waqfay ma asaxayso maxaa yeele ibhaan baa ku jira waa mubham waa inuu xadida u qeexaa wuxuu ku yidhi wayasixu asaxaya waqfu caqaarin hantidii maguurtada ahayd waqafkeedii wamanquulin iyo hantidii guurtada ahayd wamushaacin iyo shaygii laysku lahaa laa cabdun addoonkii ma asaxaya waqafkiisii wa hawbun iyo maradii addoonkaa iyo maradaasoo fi dimati dimadii ku sugan walaa waqfu xurin qof xor ah waqafkiina asaxi maahayo nafsahu naftiisa u waqfo kadaa waxaa ah mustawladatun adoontii laga ilma dhashaday sayidkeedu u ilma dhashay wa kalbun iyo ay mucallamun oo la tababaray wa axadu cabdayhi labadiisa addoon mid ahaan fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow waqafa haddii waqfo binaa'an dhismo aw amase karsan geed tallaalan fii ardin dhul lagu dhisay ama lagu tallaalay dhulkaasoo mustaajaratin loo kiraystay lahumaa dhismaha iyo tallaalkaas falasaxu muctamadu waxaa weeye jawaasuu arrinkaas inuu banaan yahay wuxuu ku yidhi haddii uu doono inuu waqfo dhisme uu ka dhisay dhul uu asaguusan lahayn laakiin uu soo kiraystay oo dhismaa u soo kiraystay ama geedo uu ka tallaalay dhul uu soo kiraystay oo tallaalka usoo kiraystay ma asaxaysaa dhismihii iyo waxa weeye geedihii ku yaalay dhulkaa soo kiraystay inuu waqfo sida muctamadka khilaaf baa ku jire way asaxaysaa oo way bannaan tahay in la waqfo maxaa yeelay waa mamluuk geedkana asagaa iskale dhismahana asagaa iskale waana la dheebsan karaa cayntooda iyadoo baaqi ay tahay waxaana ku filan inay joogto yihiin ilaa inta laga gaadhayo inta laga rujinayo dhismaha ama geedahaas wuxuu yidhi in waqafa hadaba hadduu ku waqfo calaa mucayanin qof cayiman calaa mucayanin mid oo waaxidin hal qof ah aw amase jamcin koox hadii uu wax ku waqfo ishturida waxaa la shardiyaa imkaanu tamliikihi milki wareejintiisa inay suuroobayso oo falaa yasixu asixi maayo in wax lagu waqfo calaa janiinin ilma caloosha ku jira walaa calى اlcabdi addoonkii inuu ku waqfo linafsihi naftiisana ugu waqfo falow aطlaqa اlwaqfa waqafkii hadduu iska iطlaaqo calayhi addoonka uu ku waqfeeyey fahuwa waqafkaasi waqfun waa waqfid lagu waqfay calaa sayidihi sayidkiisa walow aطlaqa alwaqfa waqafkii hadduu iska iطlaaqo oo iska sii daayo calaa bahiimatin bahiime uu ku waqfayo lagaa wuu buraya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii saddexaad ee arkaanta waqaf ka mid ah waa almawquufu calayhi qofkii wax lagu waqfeeyey qofka wax lagu waqfo laba u qaybsamaa mucayan iyo hayr mucayan labadaasoo qaybsamaa mucayan iyo hayr mucayan mid cayiman iyo mid aan cayinayn mualif wuxuu ku bilaaba kii mucayanka ahaa wuxuu ku yidhi hadduu mid mucayan ah uu wax ku waqfo wuxuu yidhi waqaftu calaa zaydin gurigan waxaan ku waqfay zayd waa mucayan ama adigaan kugu waqfay ama hebel baan ku waqfay ana koox weeye hal qof maba ahe waaba koox waqaftu calىa haaulaa'i kuwanaan ku waqfay buhi ama calىa awlaadi awlaadiinaan ku waqfay buhi waxaa shardi ah hadduu mid ku waqfayo ama koox ku waqfayo in ay suuragal tahay in la milkisiin karo lagu wareejin karo hantidaas kaa uu ku waqfay kaa uu ku waqfay inuu hantidii la wareegi karo ayaa shardi ah oo ahl u yahay inuu la wareego waxaa kaa baxay marka waxaa kaa baxay ilmihii caloosha ku jiray hadduu dhaho waqaftu haadihi اdaar calىa hada اljaniin gurigan waxaan ku waqfay ilmaha caloosha ku jira ma ansaxayso maxaa ilmihii caloosha ku jiray lama wareegi karo hantidii sidoo kale addoon hadduu ku waqfo uu dhaho addoonkanaan ku waqfay laftiisaan ku waqfay laf ahaantiisa inuu hantidan uu ku intifaacsado o dheefsado taana ma ansaxayso maxaa yidhi addoonku waxma milkiyo sayidkiisa unbaa iskale wuxuu leeyahay marka waxaa isdiidaysa qaacidada ahayd addoonku waxma milkiyo iyo halkan uu leeyahay addoonkan laf ahaantiisa inuu intifaacsado o dheefsado ayaan ku waqfay way isdiidaysaa waa haddii uu laftiisa ku waqfo laakiin hadduu iska ilaaqo dhaho addoonkan ku waqfay muusa dhihin linafsihi muusa dhihin ti hore wuxuu idhi waqaftu haadihi اdaar cala alcabdi linafsihi buuhi tan dambe lakin uu iska ilaaqo wuxuu uhi waqaftu hadihi daar alى hada cabd adoonkana ku way ama hadihi daar waqf calى hada cabd iska ilaaqa hadaba addoonkan ku waqfay buui taasi waxay noqonaysaa waqf calaa sayidii sayidkiisii inuu ku waqfay oo sayidkiisiibaa dheefsanaya sida waxay la mid tahay addoonkii wixii la siiyey loo hibeeyey oo kale sayidkiisunbaa qaadan doona haddii wax loo dardaarmo sayidkiisaa la wareegaya wahaakada ilaa adonka waxma milkiye asaga laftiisaaba xoolo ah sidoo kale haddii uu ilaaqo waqf uu ku waqfinayo bahiimo neef ayuu wax ku waqfay wuuna iska ilaaqay neefkanaan xoolaha ku waqfay buui taana waa laqwi waa hadal waxba kama jiraan oon faa'iido lahayn sababtoo ah dee bahiimadii waxma milkido waxma milkido marka shardigii waxaa la waayey imkaanu tamliiki wuxuu ku yidhi fain waqafa hadduu wax ku waqfo calaa mucayanin mid cayimana waaxidin mid ah aw mase jamcin koox shurda waxaa la shartay imkaanu tamliiki hantisiintiisa inay suuragal tahay falaa yasixu asixi mahayo calaa janiinin ilmo uur ku jira inuu wax ku waqfo walaa cala alcabdi addoonkii inuu ku waqfo linafsihi naf ahaantiisa inuu markaa ku waqfo falow alaqa laakiin hadduu iska ilaaqo alwaqfa waqafkii calayhi addoonku ku waqfayo fahuwa kaasi waqfun waqf weeye calaa sayidii sayidkiisa uu ku waqfay walow alaqa alwaqfa waqafkii hadduu iska ilaaqo calaa bahiimatin bahiimo ku waqfayo laqaa wuu burayaa waqiila waxaa la yidhi huwa waqfu calaa maalikiha maaligeedii waqf ku noqonaya yani qiilkan wuxuu daba socdaa mas'aladii waqafka bahimada wax lagu waqfiye qowlka muctamadka waxaa nidhi ma asaxayo maxaa yeelay dee bahimadi wax ma milkido laakiin qiilkan wuxuu leeyahay haddii bahiimo neef wax lagu waqfo qofkii iska lahaa bahiimadaas ayaa waqafkan yeelanaya waxaa la matahay sida addoonkii wax lagu waqfay oo kale laakiin sida saxiixa ma asaxayso bahimadu sina wax kuma milkiiso addoonku waxa laga yaabaa fii bacdi alxaalaat inuu wax milkiyaaba dhici karta wayasixu wuu asaxayaa waqafkii calaa dimiyin gaalkii dimiga in wax lagu waqfo laa murtadin gaalkii murtadka ahaase wax laguma waqfi karo wa xarbiyin gaalkii xarbiga aha wax laguma waqfi karo wa nafsii naftiisii qofkii waaqifka ahaa laf ahaantiisa wax kuma waqfi karo oo naftiisa kuma waqfi karo filasax muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi dhimmi waa gaalka ku nool fii daar اlislaam ee jizyada bixiya ama yahuudi haado ama nasraani ha ahaado in wax lagu waqfo way ansaxaysaa sida sadaqadaba ay ugu baxayso ilan gaalka sadaqada way ku baxdaa waqafkuna waa nooc sadaqadii ka mid ah laakiin gaalkii murtadkaha ah, diinta islaamka ka baxay wax laguma waqfi karo sidoo kale gaalkii xarbiga ahaa murtadku waa qofkii muslimka ahaa ee ridoobay walciyaadu biاllah xarbigana in wax lagu waqfo ayadna ma ansaxayso xarbiga waa gaalka muslimiinta la dagaalamaya ee dagaal iclaamiya maxaa yeelay labadaas midna dawaam ma labadooda wuxuu ku xukman in la dilo xarbigana dagaal baa naga dhexeeya aragti baa naga dhexaysa waan isdilayna dil baa naga dhexeeya kan murtadka ahana dil asna ku xukman yahay nabig wuxu uhi man badela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedelaa diluu nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam marka waqafkiina waa sadaqa jaari oo la raba inay si joogtaa u socoto gaalkanna dil buu ku xukman yahay markaad joogta ma leh waxay ka dhigan tahay sida adigoo shay aan joogto lahayn dawaam lahayn waqfe oo kale naftiisa waxaan ku waafi karaa oo maalan guri ma dhihi karaa guriga waxaan ku waqfay naftayda taa khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah ma asaxayso maxaa yeelay hantidan adigaaba iskaleh marka naftaada ka qaad oo naftaada u qaad dee waa taxsiilu xaasil soo maha maxaad soo kordhisay marka hore waad lahayd haddana waxaad tidhi anigaa isku waqfay naftaadii baad ka qaadday naftaada u qaadday waxba maadan soo kordhinin waa taxsiilu xaasil taasna suuragalba ma aha waayahay wayaصixu waa asaxaya waqafkii calaa dimiyin dimigii wax lagu waqfo laa murtadin kii ridoobayse wa lagu waqfi karo waa xarbiyan iyo gaalkii waxa wey xarbiga ah wanafsiga naftiisana kuma waqfi karo fil asaxi muctamid haddaan qabanno waa in waqafa hadduu wax ku waqfo calaa jihati macsiyatin jiho dembi ah oo macsiyo ah hadduu wax ku waqfo wadalika miaal ka cimaarati اlkanaa'is sida kiniisadaha dhismahooda oo kale fa baaطilunkaasi waa baaطil aw mase jihati qurbatin jiho ilaahay lagu dhowaanayo wadalika miaal kalfuqaraa'i sida fuqaradii weeye walculamaai culamadii walmasaajidii masaajidii walmadaarisi madaaristi sax waa asaxaya aw amase jihatin jiho jihadaasoo laa tadharu fiiha aysan ka soo muuqanaynin alqurbatu allow dhowaanshihii wadalika mithaal kal akhniyaai sidii akhniyadii weeye saxa waa asaxaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa mawquufkii aan mucayanka ahayn mawquufka waan kaan soo nidhi laba u qaybsama mucayan iyo hayr mucayan mucayanka waan ka soo baxnay hayr mucayanka ayuu halkan ku tilmaamaya waa jihadii jihadii baa laba u qaybsamaysaa jiha macsiyo iyo jiha qurbo jiha macsiyo iyo jiha qurbo waayahay jiha macsiyo waqaf ma gashaa waqaf ma gasho maalan mihaalkeedu waxaa weeye inaad ku waqafto xoolo in kaniisadaha lagu dayactiro ama kaniisadaha lagu dhiso waa jiha macsiyo kaniisadda waa meel ilaahay subxaana wa tacala lagu shirig yeelayo marka inaad dembiga iyo shirkiga aad ku caawiso xaaraan wey waqafkuna waa qurba ilahi loogu dhowaanayo marka lid bay isku noqonaya isma keenaya isma qabanayaan ilaahayna waan u dhowaanayaa wax ilaahay cadho gelinayana waan ugu dhowaanaya isma keenayso baail wey marka waqafkaasi icaana cala almacsi ayuu noqonaya walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan buu soo gelaya waxaa la mida taas inuu dhaho towraaddii ha lagu qoro iyo injiishi towraad injiisha hadda shirki iyo kufri baa ka buuxa sidoo kale hubka in gaalada lagu iibiyo xarbiyiinta ah ama quaacu ariiqi tuugadii waxaasoo dhan waxa wey baail wey taasi waa jihadii macsiyad ahayd jihada kale waa jihatu qurba waa jiha ilahay lagu dhawaanayo subxana wa taala jihada iyo mucayanka maxay kula duwan yihin jihadu maba cayinaba maalan culamadii oo kale iyo fuqaradii oo ummaddan ba soo hosgelaysa jihada haddaba jihat اlqurba waa ji qasdulqurba ka muuqdo jiho kale waxaa noo imaan doonta qasdulqurba ayna ka muuqanin qurba in ilahi lagu dhawaanay aysan ka muuqanin lakiin jihata macsiya maaha jiha ay qurbadu ka muuqatay miaalkeedu waxaa weeye sida fuqaradii oo kale inaad wax ku waqafto gurigan waxaan ku waqfay fuqaradii dhulkan waxaan ku waqfay fuqarada iyo masaakiinta wixii ka soo baxa beertan in la siiyo ama gurigan in la kirayo wixii ka soo baxa masaakiinta la siiyo culummada ama fuqaradu ay degaanba degaan ka dhigtaan culummadii in wax lagu waqfo masaajid in lagu waqfo wixii ka soo baxa maalan dheef ah ama kiro ah in masaajiddii lagu dayactiro oo masaajiddii lagu soo iibiy gogol iyo laydhadh iyo wax noocaas walmadaaris iyo madaarista in wax lagu waqfo madaarista sharciga laga hadlayaa diinta lagu baranayo xataa madaarista maadi lagu baranayo ila muslimiinta waa intifaacsanaysa oo ka faa'idaysanaysa taa lafteeda waa lagu waqfi karaa taasi waa jihadii qurbadu ay ka muuqanaysay jiho kaleo waxaa jirta laa tadharu fiiha alqurba macsi maaha laakiin qurbadii kama muuqato allo dhowaanshihii kama muuqdo sida maalan oo kale inuu xoolo ku waqfo dadka akhniyada ah ilahay wax siiyey dad faqiir wax la siiyaa la arki jiray ma akhniya wax la siiyaa la arkay ninkan qaniga asagaabaa laga rabaa inu wax bixiyo laakiin asaga in wax la siiyo waa shay aan curfiga ahayn oon ilahay loogu dhowaanin sida caadiga ah lakiin de sadaqadii way ku asaxaysaa qani haddaad sadaqa siiso way ka ansaxaysa ilahay inaad agtiisa ajir baad ka helaysa lakin haddaad faqiir siin lahayd bu ka ajir badnaan lahaa haddaba waqafkii taama ku ansaxaya akhniyadii wax ku waqfo ama ahlu dimadii maalan ama dadka faasiqiinta ah way ansaxaysaa in kastoo khilaafa ku jiro wuxuu ku yidhi wain waqafa hadduu wax ku waqfo calaa jihati macsiyatin jiha macsiyo wadalika miaalka cimaarati اlkanaa'is sida kaniisadaha dayactirkoodii iyo dhismahoodii weeye fabail waa bail aw mase jihati qurbatin jiho ilahay loogu dhowaanayo kalfuqaraai sida fuqaradii walculamaai culamadii walmasaajidi masaajidii walmadaarisi madaarisi sax waa asaxaya aw mase jihatin jiho jihadaas oo laa tadharu aysan ka muuqanin fiiha jihadaas alqurbatu allow dhowaansho ama ilahay loogu dhowaanayo kalagniyaai sida dadkii akhniyada ahaa ee hantiilayaasha ahaa saxa waa asaxaya filasaxi muctamad haddaan qabano walaa yasixu kuma asaxayo waqafkii ilaa bilafdin lafdi mooyaane wasariixuhu kisa cad waxa weeye waqaftu waan waqfay kadaa waxaasaan waqfay awmas ardi dhulkaygu mawquufatun waa la waqfay calayhi qofkaasaa lagu waqfay wtasbiilu tasbiilintii lafdiga tasbiilka wataxbiisu lafdiga taxbiiska sariixaani waa laba lafdi oo cadcad cala saxiix muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho tasadaqtu waan sadaqaystay bikada waxaasaan sadaqaystay sadaqatan sadaqa sadaqadaas oo muxaramatan la xaaraamtimeeyey aw mase mawquufatan la waqfiyey aw mase laa tubaacu lama iibin karo aw mase laa tuhab walaa tuhab lamana hibayn karo oo lama bixin karo fa sariixun waa mid cad fila saxiix muctamad haddaan qabanno wa qowluhu odhaahdiisu uu leeyahay tasadaqtu waan sadaqaystay faqad oo keli ah laysa bisariixin wax cad ma aha lafdi cad ma aha waina waa haba niyeyste ilaa an yudiifa inuu u tiiriyo mooyaane ilaa jihatin caamatin jiho guud oo wayanwi markaa anna qowlahu odhaahdiisa uu leeyahay xaramtuhu waan aw mase abadtuhu waan xaramtuhu waan xaaraamtimeeyey oo fuqaradii waan u xaaraamtimeeyey aw mase abadtuhu waan ku joogteeyey fuqaradii laysa bisariixin mid cad ma ah wa anna qowlahu odhaahdiisa uu leeyahay jacaltu lbuqcata goobtii waxaan ka yeelay masjidan masjid tasiir way noqonaysaa goobtii bihii qowlkaas uu yidhi masjidan masjid bay ku noqonaysaa halkan mualifka wuxuu ka gudagalay rukniga afraad ee arkaanta waqafka waa siiqadii siiqadu waxay leedahay sariix iyo kinaayo lafdi cad oo niye u baahnayn iyo lafdi sarbeeba oo niye u baahan ayay u qaybsantaa mualifku wuxuu ku bilaabay lafdigii caddaa wuxuu ku yidhi wa sariixuhu lafdiga sariixa ah ee waqafka ah waxa weye inuu dhaho waqaftu waan waqfay lafdiga waqafka waa lafdiga ugu cad ee la isticmaalo waaya waqaftu kada shaygaasaan waqfay baa tii aw ardii mawquufatun dhulkayga waa waqaf oo waxaa ciddaasaan ku waqfay weliba inaad sheegtaa jihadii aad ku waqfaysa التصبيل لفظiga haddaad dhado sabaltu iyo mushtaqaadkiisa sabaltu waan tasbiiliyey waan jideeyey oo waqaf baan ka dhigay tasbiilku waa macnaa waa jidayn wixii in la jideeyo oo waqaf laga dhigo sabaltu ama musabal weyn gurigan waa musabal hada hadihi daar musabalatu aw hadihi الأرض maxbuusaة taxbiis baa isticmaalta xabastu aw sabaltu aw maxbuusaة aw musabalatun intaasba waa bimacnaa waqf weeyaan bimacnaa waqf weyn waa alfaad sariix oo cadcad haddaba saddex lafdi oo sariixan haysanaa waxaa weeye waqaf tasbiil iyo taxbiis saddexdaaba sharciga ku soo aroreen lafdigan tasbiilka iyo taxbiiska asxaabtu inta badan lafdigaas u badnaayeen baa loo isticmaali jireen waay waqafkuna dee waaba culamado dhan baa isticmaasha waa lafdiga ugu caansan kuwa ayagu niyo uma baahnaba laakiin hadduu dhuu ku yidhi tasadaqtu bikada intaasaan sadaqaystay sadaqatan muxaramatan buu raaciyey sadaqa la xaaraamtimeeyey ama aw mawquufatan sadaqa la waqfay ama lama iibin karo oo lama hibayn karo taana waa sariix maxaa yeele sadaqa ha isticmaalo laakiin wuxuu raaciyey qayd ka saaray sadaqadii caadiga ahayd oo ah inuu yidhi sadaqatan muxaramatan ama sadaqatan mawquufatan ama lama iibin karo lama hibayn karo sadaqada caadiga dee alfaadaas lama isticmaalo marka taasna waxay ku caddahay waqafkii hadduu dhaho waan sadaqaystay keliya tasadaqtu dhulkan aan sadaqaystay ilaahay dartii baan oola baxay taasi sariix ma aha maxaa yeelay lafdiga sadaqada waxaa loo isticmaalaa sadaqadii tadawucahayd iyo tii sekada ahayd iyo waqafkii intaba waa loo isticmaalaa marka waa inuu caddeeyo aw qeexaa xataa hadduu niyeysto taasi waxaa weye sariix ma aha waaya ilaa inuu jiha u tiiriy mooye jiha caama hadduu u tiiriyo tasadaqtu u dhaho oo jiha caama u tiiriyo dhaho maala tasadaqtu cala alfuqaraa'i buu yidhi maalan isla markaana wuu niyeystay waqaf buu niyeystay taas waxay noqonaysaa kinaayo sarbeeb bay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa markaas waqaf marba hadduu jiha caama sadaqadii u tiiriyey niyeystina hadduuse dhaho xaramtuhu waxan waan xaaraamtimeeyey oo fuqaradii baan dhulkan u xaaraamtimeeyey ama waan u joogteeyey fuqaradii in ay u isticmaalaan si joogto u isticmaalaan taasi sariix ma aha waa lafdi kinaayo ah niyu u baahan yahay haddiise uu dhaho buqcadan goobtan waxaan ka dhigay dhulkan masjid intaasaa ku filan inay waqaf noqoto masjidku asagu wuu iska cad yahay maxaa yeele masjidku dhulka haddii masjid laga dhigo dee waa waqaf masjidku waxaan waqaf ahayn ma noqdo soo ma waxaan waqaf ahayn mama noqdo masjidku marka hadduu dhaho goobtan masjid baan ka dhigay sidaasuu waqaf ku yahay ooma baahna inuu wax kale isticmaalo wuxuu uhi walaa yasixu ku asixi ma ilaa bilafdin lafdi mooyaane wasariixu lafdigi kiisa cad waqaftu waan waqfay kada waxaasaan waqfay oo mase ardi dhulkaygu mawquufatun waa mid lagu waqfay calayhi kaa aan ku waqfay tasbiilkii taxbiisu xabiisiddii sariixaan labada way cadcad yihiin oo laba lafdi oo sariix wey cala saxi muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho tasadaqtu waan sadaqaystay bikadaa intaasaan sadaqaystay sadaqatan sadaqo muxaramatan la xaaraantimeeyey aw masao mawquufatan mid la waqfay aw mase laa tubaacu lama iibiyo aw mase walaa tuhaw lamana hibeeyo fasariix waa mid cad fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa qowluhu odhahdiisa tasadaqtu waan sadaqaystay faqad oo keliya laysa bisariixin mid cad ma aha wa inna waa haba niyeyste ee ilaa an yudiifa inuu tiiriyo mooyaane ilaa jihatin jiho jihadaasoo caamatin guud oo weyani wey marka uu niyeysto mala saxu muctamad waa ana qowlahu odhahdiisa u yidhi xaramtu waan xaaraantimeeyey fuqaradii baan u xaaraantimeeyey ama mas'abadtu fuqaradii baan ku joogteeyey laysa bisariixin mid cad ma aha walasaxu waxa weye muctamad ana qowlahu odhahdiisa jacaltu buqcatu goobta ayaan ka heli masjid masaajid tasiiru bihi waxay ku noqonaysaa masjida masjid bay ku noqonaysaa walasaxu muctamad waxa weye ana alwaqfa waqafka lagu waqfayo calaa mucayanin qof mucayan ah yushradu fiihi waxaa loo shardiyaa waqafkaas qabuuluhu inuu qofkii aqbalo walow radda haddii uu celiyo oo u dhaho kaama rabo baطla xaqu xaqiisi wuu burayaa sharadna alqabuula ama qabuulka aan shardino am laa ama yaynaan shardinine wuxuu ihi qof mucayana hadduu wax ku waqfo qof mucayana haddii uu hee wax ku waqfo waxaa la shardiyaa inuu aqbalo wuxuu idhi gurigan waxaan ku waqfay hebel zayd baan ku waqfay zaydkaa lagu waqfay waxaa laga rabaa inuu ka guddoomo u dhaho waan kaa guddoomay waan kaa qaatay waan kaa aqbalay waaya maxaa yeelay waxani waa hantisiin hanti baa lagu wareejinaya oo milkigiisa soo gelaysa marka wuxuu u baahan yahay hantidaa lagu wareejiyey inuu aqbalo sida hibadaba markii qofka wax la siinayo uu u baahan yahay in uu aqbalo iyo wasiyada iyo dardaaranka haddaba hadduu celiyo u dhaho warniyo kaa dooni mahayo waqafkaaga iska hayso anuu kaagama baahna xaqiisii qofkii lagu waqfay saasuu ku burayaa amaan dhahno qabuulku waa shardi amayaynaan dhihin qof mucayana qabuulkiisu waa hardi aan dhahno amayaynaan dhihin maxaa yele maslada khilaaf baa ku jira qabuulku inuu shardi yahay khilaaf baa ku jira asax wuxuu ahaa inuu shardi yahay khilaaful asaxna waxay ahayd inuusan shardi ahayn marka mar kastaba haddii uu celiyo oo u dhaho kaama doonayo xaqiisii uu buraya labada qowl marka waa isku waafaqsan yihin maslada walow qaala hadduu dhaho waqaftu haada kanaan waqfay sanatan sanad fa baaطilun mid buray weeye waqafku wuxuu leeyahay afar shardi waqafku wuxuu leeyahay afar shardi afarta shardi uu mualifku matnigu noogu qori doonaa laakiin kuma caddo shardiga koobaad waxaa weeye alta'biid waqafku inuu yahay mid mu'abad ah oo joogto ah oo aan la mudaynin kaana waxaan kala soo baxaynaa qowlku mualifku yidhi walow qaala haddii uu dhaho waqaftu haadaa kanaan waqfay sanatan sanad fa baadilu mid bureye weeye wuxuu hi gurigan ama dhulkan ayaa waxaan waqfay muddo sanad ah sanad wixii ka dambeeyaan anaa iskale taasi ma asaxaysaa ma asaxayso maxaa yeelay shardiga waqafku wuxuu ahaa ta'biid waxaan inuu si joogto ah waqaf u ahaado marba haddii aad leedahay sanad buu waqaf yahay dee mu'abadkii wuu ka baxay markaa siiqadii baa fasahaaday laakiin hadduu dhaho maalan guriga waxaan ku waqfay zayd sanad kadibna fuqaradaan ku waqfay wixii ka dambeeya sanadkaas taasi waa asaxaysaa maxaa yeelay zayd sanad buu ku waqfay lakiin inta ka dambaysana waxa wey fuqaradii baa la wareegaysa marka taasi isma diidayso jumhuur culamaa sidaanay ku tageen jumhuur culamaa saasay ku tageen kaasi haddaba waa shardiga koobaad walow qaala hadduu dhaho waqaftu haadaa kanaan waqfay sanatan sanad fa baailun mid buraya weeye walow qaala haddii uu dhaho waqaftu calaa awlaadii awlaaddeydaan ku waqfay aw amase calaa zaydin zayd baan ku waqfay uma dabeetana naslihi tafiirtiisaan ku waqfay oo walam yasiid inta uusan ka badinin uusan wax ku darin faladharu muctamad waxaa weeye sixatu lwaqfi waqfkii inuu asaxayo faida inqarada almadkuuru kii lasoo sheegay haddii uu dabar go'o faladharu muctamad waxaa weeye annahu waqafkii annahu wixii la waqfay yabqa inuu ahaanayo waqfan waqf wa anna masrifahu in loo lagu bixin doono aqrabu nnaasi ila alwaaqif dadkii ugu dhowaa qofkii wax waqfay yowma inqiraadi lmadkuuri kii la soo tilmaamay maalintii uu dabar go'ay walow kaana hadduu yahay alwaqfu waqafkii munqaطica alأwali xagga hore mid ka go'an wadalika miaal ka waqaftuhu waan waqfe weeye calىa man sayuuladu lii ilmaha la ii dhali doono falmadhabu muctamad waxaa weeye buطlaanuhu inuu burayo aw amase kaana uu yahay waqafkii munqaطica alwasaطi mid dhexda ka go'an wadalika miaalka waqaftu aan ku waqfay weeye calaa awlaadii ilmahayga uma dabeeta rajulin nin uma dabeetana alfuqaraai fuqaradii falmadhabu muctamad waxaa weeye sixatu inuu asaxayo halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa mas'ale ah waqafka masrifkiisa bayaanulmasrif masrifka waa inuu caddeeya cidda uu ku waqfayo waa inuu hee tilmaama dib buu kasii qeexi doonaa mualifka arrinkaasi haddaba haddii uu dhaho awlaaddiidaan ku waqfay amaba zayd baan ku waqfay dabeetana yani waxaan ku waqfay zayd tafiirtiisa oo inta una ka badinin sida muctamadka waqafkii horta wuu asaxayaa waa yahay kanna waxaa la yidhaahdaa munqaic alaakhir waqafkiibaa saddex qaybood ah masrifka markii laga hadlayo munqaica alaakhir mid xagga dambe ka go'an munqaica alawal mid xagga hore ka go'an iyo munqaica alwasal mid dhexda ka go'an saddexda mualifku inoo tilmaami doona calaa hada tartiib noogu tilmaami doonaa wuxuu ku bilaabay munqaica alaakhir kii xagga dambe ka go'naa wuxuu yidhi hadduu dhaho awlaadaydaan ku waqfay oo intaa keliya u ku ekaysto waa munqaica alaakhir awlaaddiisa way dabar goyi doonaan dhowaan way dhammaan doonaan kulligood way dhiman doonaan yaa ku xigi doona waqafkii yaa la wareegi doona ilaa hantidii way joogaysaa waa xagga dambe ka go'an yahay hadaba waqafkii munqaطic alaakhir masrifkii xagga dambe ka go'an yahay ma asaxaysaa taas way asaxaysa sidoo kale hadduu dhaho waxaan ku waqfay hantidan zayd dabeetana tafiirtiisa nasligiisa waa awlaadu dhalay weyaan kaana waa munqaطic alaakhir zayd hadduu dhinto dabeetana tafiirtiisu ay dhimato hantidii yaa la wareegaya waa munqaطic alaakhir kaas munqaطic alaakhir baa la yidhaahdaa waa kii koobaad ma asaxayaa khilaaf baa ku jira xoog badan laakiin sida muctamadka ah wuu asaxaya waqafka asaga ah maxaa yeelay maqsuudka waqafka waxaa weye qurbo ilahay loogu dhowaadiyo dawaam masribkiisii marka horena wuu caddeeyey mar hadduu caddeeyey waa la joogtayn karaa oo khayrkii baa lagu sii joogtayn karaa qaacidana waa tii ahayd yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtidaa xagga joogtaynta waxaa yani lagu cadfinaya wixii aan lagu cadfinaynin xagga bilaabitaanka bilowga waayahay haddaba markii kuwii la soo tilmaamay hadday awlaad ahaayeen ama haddii zayd iyo awlaadiis ahayn hadday dabar go'aan waqafkiiyaa lagu wareejinayaa waqafkii horta sidiibu waqaf u ahaanaya sida muctamadka ah khilaaf asax uu leeyahy waqafkii joogto ma noqonayo laakiin sida muctamadka waqafkii horta joogtuu noqonaya oo ku wareegi mahayo qofkii maaligaa ah, dib ugu noqon mahayo masrifkiisana wuxuu noqon doonaa cidda lagu wareejinayo cidda ugu dhow waaqifka markaa ay dabar go'een dadka oo ku waqfay hadday awlaaddiis ahaayeen awlaaddiis markay dabar go'aan cidda markaa ugu dhow qofkii waaqifka ahaa ayaa waqafka la wareejinaya cidda ugu dhow hadday awlaad awlaad yihiin hadduu aabbihii yahay hadduu kolba dadka ugu dhow aqrab annaas ilayh hadduu zayd iyo awlaadiis ku waqfayna zayd iyo awlaadiis markay dabar go'aan waaqifka dadka qaraabadiisa ugu dhow ayaa markaa waqafkii lagu wareejinaya maxaa yeele nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam sadaqatuka calaa hayri raximik sadaqa sadaqadaad ku sadaqaysanayso cid aan raximkaaga ahayn waa sadaqo wa calaa raximika sadaqatun wa sila raximkaaga qaraabadaada waxaad ku siinaysana waa sadaqo iyo silatu raxim xadiidka nasaa-i ayaa wariyey marka sadaqada aqaaribta ayaa ka fadli badan sadaqaadka kale oo dhan kaasi waa noocii koobaad munqaic alawalna waxaa weeye inuu dhaho xoolahan waxaan ku waqfay cidda la ii dhali doono marka cidda loo dhali doono dee maba joogaanba sooma hadda dad joogoo iminka jira ma ah waa ilmo dhalan doono la sugi doono markaa xagga horuu ka go'aya calaa man sayuuladu lii buui laakiin waa inuu raaciyaa uma alfuqaraa calaa man sayuuladu lii cidda la ii dhali doono uma alfuqaraa'i fuqarada inkastoo matniga ku qoreen marka xagga hore uu ka go'an yahay xagga dambe u ka xiidhisan yahay fuqaradu dee ma dhammaanaya ilaa aakhir zamaan way jirayaan laakiin xagga hore u ka go-aya awlaaddii lagu waqfay ilmihii ku waqfay baan weli dhalanin oo la sugaya marka waa munqaطic alawal kaasi ma asaxaya sida muctamadka ah kaasi waa baail maxaa yl masrifkii koowaad halka laga bilaabi lahaa waqafka ayaabaa meesha ka maqan hadduu kii hore meesha ka baxayna dee kuwii kale tabac bay u ahaayeen ayaguna way burayaan yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi ibtida isla qaacida laftirkeedi weeye maadaama kii hore meesha ka baxay oo baail noqday oo masrifkii hore suuroobi waaye wixii ka ratibnayna waa u la mid munqaicilwasna waa maxay inuu dhaho kale weeye waqaftu calaa awlaadii uma rajulin uma alfuqaraa awlaadiidaan ku waqfay dabeetana nin baan ku waqfay dabeetana fuqaradii baan ku waqfay marka awlaaddiina way joogaan waa kuwii lagu bilaabay fuqaradiina waa kuwii lagu gebagabeeyo ayagana way joogaan oo ama waa la heli doonaa markasta waa la helayaa laakiin xaggii dhexe rajul buu noqday rajulkiina waa mubham soo maha lama garanayo rajul buu ihi man hada arajul waa mubham haddaba munqadcu lwasad wayaan kaana ma asaxaya kaana khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka waa asaxaya kaana waa asaxayaa maxaa yeele masrifkii ayaa la helay fi alxaali walma'aal hadda iyo aayaha dambe waa la helay dhexda buu ka baqay dhexda laga boodaya awlaaddiisu hadday dabar go-aan faqrada la wareegaya waaya haddaba saddexdii nooc labana way asaxdeen midna ma asixin munqadicu alawal wuu burayaa munqadic alaakhir iyo munqadic alwasadna way asaxayaan walow ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa waqaftu waan waqfay faladharu muctamadu waxaa weeye buطlaanuhu inuu burayo walaa yajuusu ma bannaano tacliiqu waqafkii in la tacliiqiyo ka qowlii sida odhaadiisa weyba idaa jaa zaydu zayd hadduu yimaado faqad waqaftu waan waqfay walow waqafa hadduu waqfo bishardi اlkhiyaari khiyaar shardigiisa hadduu wax ku waqfo baطla waa buraya cala saxiix muctamad haddaan qabanno halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shardigii labaad ee shuruuddii waqafka waxa weeye bayaanu lmasrif masrka inuu caddeeyo masrka waa inuu caddeeya haddaba haddaba hadduu ku gaabsado waqaftu gurigan waan waqfay cidduu ku waqfi lahaana ma sheegin yaa la siinaya waqaf ha ahaada yaa ka faa'idaysanaya ma awlaadada ka faa'idaysanaysa ma fuqarada ka faa'idaysanaysa muna caddayn kaasi waa baail sida muctamadka khilaaf baa ku jira maadaama masrifkiisi aan la caddayn waa baail maxaa yeele sardi shuruudii waqafka ayaa la waayay waa inuu caddeeyo cidduu wax ku waqfayo kaasi waa shardigii labaad hardiga saddexaad waxa weeye atanjiiz inuu gooyo waqafkii atanjiiz waa inuu gooyaa uusan tacliiqinin taa waxaa ku baxaya haddii uu tacliiqiyo o dha maalan idaa jaaa zaydun faqad waqaft zayd hadduu yimaado waan waqfay idaa buu geliyay haddii uu zayd yimaado waa waan waqfay marka muusan goynin waqafka waxa la rabaa inu dhaho waan waqfay laakiin haddii hebel uu yimaado ama haddii bilheblaaye timaado ayaan waqfaya ma soconays taas waa caqdi tamliig ahoo wuxuu u baahan yahay tanjiiz sida bayc iyo hibadiibu la mid yahay in la gooyo u baahan yahay waay kaana waa shardigii saddexaad shardiga afraad alluzuum waa inuu caqdiga waqafka uu laazim yahay waa inaadan khiyaar gelinin waa inaadan khiyaar gelin naftaadana waa inaan khiyaar u gelinin qof kalena aanan khiyaar u gelin waan dhihi waan ku laabanaya ama waan ku noqonaya ama khiyaar baan ku leeyahay hadduu haddaba uu waqfo bishardi alkhiyaar wuxuu idhi gurigan waan waqfay fuqaradan ku waqfay laakiin bishard اkhiyaar khiyaar baan yeelan doonaa oo maalintii aan u baahdo guriga waan kala noqon doonaa fuqaradii ma soconayso ama wuxuu idhi maalintaan doono fuqarada waan ka wareejin doona ciddaan doona aan waqaf ku wareejinaya ma soconayso war waqafku wax lagu ciyaara ma ah waa wax aad milkigaada ka bixinayso ilahay dartii u bixinayso marka wax noqosho iyo khiyaar iyo waxa galgala ma ah waa sida xorayntii iyo hibadii o kale hibada ma shardin karta inaad ku noqonayso hebel waan ku siiyey waxaas laakiin bishard inaan markaan doono kaala noqon doono ma soconayso waqafkiina waa la mid kaana waa shardigii afraad waxaa lagala baxaya qowlku yidhi walow waqafa bishard اlkhiyaar baطla calى الصaxiix wuxuu ku yidhi walow ikhtasar hadduu ku gaabsado calaa waqaftu qowlkiisu yidhi waan waqfiyey aladaharu muctamad waxa wey butlaanu inuu buray walaa yajuusu ma banaano tacliiqu inuu tacliiqiyo waqafkii oo wax ku xidho shardi uu ku xidho ka qowlis inuu dhahoo kale weeye idaa jaa zaydun zayd hadduu yimaado faqad waqaftu waan waqfay walow waqafa hadduu wax waqfo bishardi alkhiyaari khiyaar shardigiisa badal waa buraya waqafkaasi cala saxiix muctamad haddaan qabanno walasaxu muctamad waxa weye annahu shan idaa waqafa haddii wax waqfo bishardi an laa yu'ajara inaan la karayn shardigeeda utubica waa la raacaya shardigu shardigiisa waannahu shan idaa sharda hadduu shardiyo fii waqfi lmasjid masaajidka waqafkiisa hadduu ku shardiyo ikhtisaasahu in uu ku gaar noqdo masjidkii bidaa'ifatin koox gaar ah wadalika miaalka shaaficiti sida culamada shaaficiyada wabeeye e ikhtaasa uu ku gaar noqonaya kalmadrasi sida madrasadii iyo waribaadi ribaadkii waxa wey gurimartiyeedkiiba haddii loo shardiyo qolo mucayan inuu ku gaar noqdo uu gaar noqonayo walow waqafa waayahay haddii uu ku waqfo calaa shakhsayni laba qof uma dabeetana alfuqaraa'i fuqaradii ku waqfo famaata axaduhumaa labadii qof mid ahaan uu dhinto falasaxu muctamad waxa weye almansuusu ee nas ku soo aroor naskii shaafici nasiibahu nasiibkiisii kaa dhintay yusrafu in lagu wareejinayo ilaakhari kii kale wuxuu ku yidhi haddii uu wax waqfo laakiin uu xidho shardi ah gurigaa aan waqfay lama kirayn karo masaakiintu waa inay kitaab ka faa'iidaysataa laakiin kiro lama kirayn karo hardigaasi ma asaxaya hadda ogow manfacadii waqafkuu qayday uu soo koobay waqafka siyaabo badan baa looga faa'idaysan karay in gurigi la dego oo la dheefsado in la kireeyo mararka qaarkood oo masaakiinta lacagta ka soo baxaysa la siiyo waxaaso dhan baa laga faa'idaysan laha laakiin asaga wuxuu lama kirayn karo waa la degi karaa lakiin lama kirayn karo waqafka shardigaas waa asaxayaa waana la raacaya waa lagu camalfalayaa sida shuruudda kale ee waxaa weeye maslaxada waqafka ay ku jirto waa asaxaya shardigaas sidoo kale haddii uu markii masjidka u waqfayey uu u shardiyo inuu masjidkani gaar ku yahay koox muslimiinta ka mid ah sida shaaficiyada oo kale wuxuu hi dadka shaaficiyada ah uma masaajidka ku tukanaya dadka madaahibta kale masaajidka ku tukan mahayaan bal ka warrama beydka ilaahay buu yidhi kooxdaa muslimiinta ka mid ah ayuun baan u waqfay oo ku tukanaysa dadka shaaficiyada ah ku tukadaan laakiin ciddii aan shaaficiye ahayn masaajid kale ha raadsadaan waqafkaasi ma asaxaya wuxuu hi waqafkaasi khilaaf baa ku jira sida muctamadka ah wuu asaxayaa wuu asaxayaa shardigiisa waa la raacaya marka qof aan shaaficiye ahayn kumana tukan karo kumana ictikaafi karo waxay la mid tahay sida madrasadii oo kale hadduu madrasadii dhaa madrasadan waxaa ka faa'iidaysanaya shaaficiyada bas culamada shaaficiyada baa kutubta ku akhrinaysa amaba waxa wey guri martiyeedkan shaaficiyadu maa degaysa ama reer jilibkaygaa degaya iyo reerkayga soma way asaxaysa waxaasoo dhan tan dambe madrasada iyo ribaadka gurimartiyeedka khilaaf kuma jiro jazman weyaan laakiin masaajidka waxaa ku jira khilaaf adag saad arkayso maxaa masaajidka muslimiintu ka dhexeeya masaajidku waa beydka ilahi lagu tukanayo masalaadda ilahay baa dadka u kala soocda muslimiintii way yar adkaanaysaa xoogaa sidoo kale hadduu laba qof ku waqfo wuxuu hi waqafkan hebel iyo hebel ba iskale dabeetana fuqaradaa ku xigjuuday labada qof hadday dhintaan fuqaradaa la wareegaysa dabeetna labadii qof min ahaan baan dhintay fuqaradii ma lagu wareejinaya maya fuqaradii lagu wareejin maya ilaa labadoodabay dhintaan fuqarada la wareegi mayso maxaa yeele wuxuu ku qayday uma fuqaradu waxay la waraysa markii labadoo dhintaa hadda waa yahay qofkii dhintay qaybtiisii sadkiisiyaa la sinaya kii noolaa baa wuxuu dhan wada qaadanaya markuu kaa dhintana fuqarada la wareejinaya wuxuu ku yidhi walasaxu muctamad waxa wey annahu shani idaa waqafa hadduu wax waqfo bishardi anlaa yu'ajara inaan la keraynin shardigiisa utubica sharduhu shardigiisa waa la raacayaa wa annahu shani idaa sharda hadduu ku shardiyo fii waqfi almasjid masaajidka waqfintiisa ikhtisaasu inuu ku gaar noqonayo bidaa'ifatin koox kashaaficiyati sida shaaficiyada oo kale ikhtisau ku gaar noqonaya kalmadrasa sida madrasadaba oo u gaar noqonayso waribaadi iyo gurimartiyeedkii walow waqafa hadduu ku waqfo calaa shakhsayna laba qof duma dabeetana alfuqaraa fuqaradii famaata axaduma labadii qof min ahaan uu dhinto falasaxu muctamad waxa weeye almansuusa ee naskii shaafici ku soo aroray ana nasiibahu qaybtiisii kaa dhintay yusraf in lagu wareejin doono ilaa aakhari kii kale faslun fasalkan wuxuu ka hadlaya axkaamta waqafka ee lafdiga ah waxaana asal u ah axkaamta waqafka ee lafdiga ah in shuruudda qofka waaqifka had iyo jeer la tixgelinayo la raacayo hadduusan sharciga khilaafsanayn waqafkan uu ka hor imaanayn haddaba qofka waaqifka lafdigiisu waxay dhahaan nasulwaaqif ka shardi shaaric naska qofka waaqifka naska shaaricu la mid yaho had iyo jeer waa la tixgelinaya inuu de sharci ka hor imaanayo dee wax baadil u ka hadla mooyaane hadduu lafdi ku dhawaaqo uma ama xarfulwaaw adeegsado had iyo jeer alfaadda adeegsanayo haddii waaw ay tahay uu ku cadfo ama uma ay tahay alfaadda uu isticmaalayo ayaa la tixgelinaya wuxuu yidhi qowluhu odhaahdiisa uu yidhi qofkii waxuu waqfiya waqaftu waxaan ku waqfay calaa awlaadi carruurtayda wa awlaadu awlaadii carruurtayda carruurtooda yaktadii wuxuu keenayaa taswiyata in loo sima bayna kulli carruurtoodin wakada waxaa la mid ah low zaada hadduu ku daro maa tanaasalu intay sii tafiirmayaan ow mase batnan jiil ama raac bacda batnin jiil kale ka dambeeya walow qaala hadduu dhaho calaa awlaadi awlaadidan ku waqfay uma dabeetana awlaadi awlaadii carruurtayda carruurtoodaan ku waqfay uma dabeetana awlaadihim kuway sii dhaleen baan ku waqfay maa tanaasalu intay sii tafiirmayaan oo mase calaa awlaadi awlaadidan ku waqfay wa awlaadi awlaadii carruurtayda carruurtooda alaclaa ka u sarreeya falaclaa ka ka sii sarreeya oo mase alawali ka u horeeya falawal ka ka sii horeeya fahuwa kaasi litartiibi tartiib ayuu keenaya walaa yadkhulu ma gelayaan awlaadu lawlaadi carruurta carruurtoodu ma gelayaan fi اlwaqfi cala alawlaadi awlaad haddii wax lagu waqfo fil asax muctamad haddaan qabanno wayadkhulu way gelayaan awlaadu اlbanaati hablihii u dhalay ninkan waaqifka awlaadoodu fi lwaqfi cala duriyati ubadkii hadduu wax ku waqfo wanasli iyo tafiirtii iyo walcaqibi cidhibtii waawlaadi alawlaadi iyo caruurta carruurtooda hadduu ku waqfo ilaa an yaquula inuu dhaha mooyaane calaa man cid baan ku waqfay yantasibu ilaya igu atirsanaysa oo minhum awlaadii ka mid ah ama awlaadi awlaad wuxuu ku yidhi hadduu dhaho waxaan waqafkan ku waqfay caruurtayda iyo caruurtayda caruurtooda taasi waxay keenaysaa in dhammaantood loo simo oo si isleeg lagu qaybiyo labkooda iyo dhadigooda kabiirkooda iyo sahiirkooda maxay lafdigu isticmaale waxaa weeye awlaadii iyo awlaadu awlaadi buuli waawul jamc waa isticmaale soo maha waawudan waxay keenaysaa tashriik inay isla wadaagayaan marka awlaadii iyo awlaad awlaadba way isla wadaagayaan caruurtii uu dhalay iyo kuway sii dhaleenba si siman bay u qaybsanayaan lab iyo dhadig wey taa waxaa la mid ah hadduu intaa ku sii daro markuu yidhi awlaad awlaadii maa tanaasalo wixii ka sii tafiirmay ayadnagoo u la mido si isleeg ayay u qaybsanamayaan awlaadii iyo awlaad awlaadii sidoo kale hadduu dhaho waxaan ku waqfay awlaadayda iyo awlaad awlaadayda baطnan bacda baطnin yani jiilba jiilku ka dambeeyo ayaa ku waqfay sidaa hadduu dhahana waa u la midoo si islaag bay u qaybsanayaan hadda bacdu istimaal la soco bacdu isticmaala maxaa yeelay lafdiga bacd ayaa wuxuu keenayaa oo loo isticmaala mararka qaarkood bimacnaa maca suu ilah yidhi walarda bacda dalika daxaaha yani maca dalika ka dhiganta bacda dalika halkan waxaa weeye maca dalika daxaaha ilahay wuu fidiyey arladii waaya iyo aayaddii kale ilahay uu yidhi ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم بعد ذلك انت كذب معه بعد ذلك وحويا مع ذلك انت مع عتل وي ولما الشافعي قال قضوا وحيدهن بعد ذا بمعنى ثم وكلا ويا ترتيب بكينيسا marka waxay rajaxeen in yani awlaadii marka hore ay qaadanayaan waqafkii hadday kuwa dhintaanna awlaad awlaad marka u wareegayo haddaba hadduu dhaho calى awlaadi uma awlaad awlaadi caruurtayda ayaan ku waqfay kadibna caruurtayda caruurtoodaan ku waqfay iyo kuwii caruurtayda ay sii dhalaan umu istimaal la socdo umu isticmaalay hadduu dhaho kale awlaad awlaadii alaclى falaclى alawal falawal markaa tartiib bay keenaysa maxay asagaaba tartiibiya umu isticmaalay awlaaddiidaan ku waqfay kadibna awlaaddeeda awlaaddoodaan ku waqfay mar hadduu uma isticmaalay waa tartiib awlaaddiisa markor qaadanayaan waqafkii awlaadda hadday dhintaan awlaad awlaaddii baa qaadanaysa alaclى falaclaana waa si u kala sarreeyaan ee sa usoo kala xigaan alawal falawalna waa si usoo kala xigaan marka taasoo dhan tartiib bay keenaysa haddaba hadduu awlaaddii ku waqfo awlaadu awlaad ma soo gelayaan awlaadiisu wax ku waqfay wuxuu hi hada albeyt gurigan waxaan ku waqfay calaa awlaadi carruurtayda awlaadu awlaad ma soo gelayaan khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka ah awlaadu awlaad ma soo gelayaan maxaa yaele carruurtiisa carruurtay sii dhaleen dee waxa weeyaan majaazi bay carruurtiisu yihin lakiin xaqiiqatan kuwa asagu dhalay toosu dhalay ayaa carruurtiisii ah marka kuwaasi ma soo gelayaan waaya maxay ismulwalad xaqiiqatan wuxuu ku dhacaya kii dee ka soo baxay waaya hablaha awlaaddooda ma soo gelayaan haddii uu ku waqfo ubadkiisa amaba fiirtiisa ama cidhibtiisa wixii ka dambeeya ama awlaadulawlaad hadduu ku waqfo carruurtiisa carruurta ku waqfo hablihiisa carruurta ay dhaleen ma soo gelayaan horta hablaha carurtay dhalaan waxaas loo sheegayo maxaa yeele waxay ku abtirsanayaan hee aabbayaal kale la soco inamada awlaaddooda laskuma hayo inamadiisa awlaaddooda say ku abtirsanayaan laakiin hablihiisa awlaaddooda rag kale ku abtirsanaya abayashooda ku abtirsanayaan marka haddii ubadkiisa ku waqfo hablihiisa awlaadday dhaleen ma soo gelayaan way soo gelayaan sida saxiixa ah taffiirtiisa iyo ubadkiisa ama caqibkiisa ama awlaadul awlaad intaaba hadduu ku waqfo way soo gelayaan ilaa inuu dhaha mooyaane awlaadayda iyo awlaad awlaaddiidan ku waqfay wixii anigu abtirsada un baan ku waqfay marka way ka baxayaan hablihiisa awlaadday dhaleen maxaa kuma abtirsanaan asaga cid kale ku abtirsanayaan waayahay wuxuu yidhi walow waqafa hadduu ku waqfo calaa mawaaliihi mawaalidiisa hadduu ku waqfo walahu uu leeyahay muctiqun mid xoreeyey asaga iyo muctiqun mid asagu xoreeyey qusima baynama waa loo qiiminaya waqiila waxaa yabtul wuu burayaa mawaalida sideedaba waxaa la yidhaahdaa mawla lafdiga mawla jamciisana waxaa la dhahaa mawaali kii ku xoreeyana mawlaa la yidhahdaa kaad xoraysana mawlaa la yidhahdaa haddaba hadduu dhao waqafkan waxaan ku waqfay mawlahayga ama mawaaladayda isla markaa asaga uu addoon ahaan jiray la xoreeyey asna uu cid kale sii xoreeyey haddaba lafdiga ayaan ku xambaarina wuxuu idhi waa loo qaybinayaa muctiqi bikasri ta iyo muctaqi bifatxi ta kii xoreeyey asaga iyo kuwa asagu sii xoreeyey ile labadaba mawlo waa la yidhahdaa waa loo qaybinaya si isleeg baa loogu qaybinaya waa sida muctamadka qiil baa wuxuu laga xoog badan yahay lafdigan ijmaal baa ku jiro waa burayaaba maba asaxayo waa inuu caddeeya والصفة المتقدمة صفadii ka hormartay عalى juمل weedhadh jumlooyin macطuufaةi oo laisku cadfay tuctabar waa loo eegayaa في الكuli dhammaan وذalika مثاaل ka wqftu waan ku wqfi weye عalى محتaaجي أwlaadii وأحفاadii وإkhوatي عalى محتaaجي أwlaadii carruurtayda kuwooda baahan وأحفاadii iyo carruurtayda carruurtooda kuwooda baahan iyo إkhوatي walaaladii kuwooda baahan wakada waxaa la mid ah almutaakhiratu waxa weeye sifadii ka dambaysay calayhaa jumlooyinkaa ka dambaysay ay xagga dambe ka gashay wاlistinaau iyo istinihii ayaa la mida asna idaa cuطifa haddii lagu cadfo biwaawin waaw haddii lagu cadfo wadalika miaal ka qowlihi sida odhahdiisa weeye waqaftu waxaan ku waqfay calىa awlaadii caruurtayda waaxfaadii iyo kuway sii dhaleen wakhwatii iyo walaaladii almuxtaajiina ee baahan kuwaasoo almuxtaajiina baahan amase ilaa an yafsuqa inuu faasiq noqdo mooyaane bacduhum barhkood inay fisqi ku dhacaan mooyaane wuxuu ku yidhi sifada mutaqadimka ah ee ka horaysa jumlooyin isku xidhan oo waqafkii u isticmaalay oo isku cadfan jumlooyin isku cadfan sifada hor dhacaysa ee xagga hore ka gelaysa dhammaan jumlooyinka isku cadfan ama mufradaadka isku cadfan way u laabanaysaa tusaaleda waa maxay wuxuu ihi waqaftu calىa muxtaajii awlaadii waaxfaadii wakhwatii u fiirso meeshan wuxuu sheegay saddex qolo awlaad iyo axfaad iyo ikhwa awlaaddiisuu dhalay iyo kuway sii dhaleen iyo walaaladii buu sheegay sifuunu u yeelo sifadii xagga hore u ka geliyey muxtaajii waa sifadii mutaqadimkahay intaa bay u laabanaysaa oo marka waxaa loo eegayaa waqafkan maadaama muxtaaj uu ku qayday saddexda baa loo eegayaa awlaaddiisa kuwooda baahan ee fuqarada ah ayuun baa ka faa'idaysanaya sidoo kale awlaaddiisa kuway dhaleen ee baahan ayaa ka faa'idaysanaya walaaladii kuwa baahan ayuun baa ka faa'idaysanaya lakiin kuwii akhniyada ah isku filan shaqo kuma leh marka saddexda bay u laabanaysaa sidoo kale waa taas waa sifadii xagga hore gashay ifada agga dambe ka timid ee agga dambe ka gashana waa u lamid iyo istinihii lagu cadfay waawda sida maalan oo kale wuxuu ihi waqaftu calىa awlaadi وaأxfaadi وakhwatii almuxtaajiin awlaadiidan ku waqfay iyo axfaaddiida kuwii sii dhaleen awlaadiidu iyo ikhwatii walaaladii baan ku waqfay haddana wuxuu raaciyey almuxtaajiin ee baahan haddaba almuxtaajiin waa sifo xagga dambe ay ka gashay saddexdaa hore bay u noqonayaan oo macnaha awlaadiis waa inay muxtaaجin yihiin kuwa ka faa'idaysanaya axfaadiisaas kale waa inay yani kuwa baahan ay yihiin walaaladiina waa inay kuwa baahan yihiin haddii baahida laga waayo shardigaas ma soo gelayaan waqafkii taasi waa sifadii mutaakhirada ahayd istinihiina waxaa weeye ilaa an yafsuqa wuxuu hi waqaftu calى awlaadi waaxfaadi waikhwati ilaa an yafsuqa bacduhum barhkood inuu fisqi ku dhaca mooyaane birkood inuu is haddaba waxa weeyaan wowna wuu isticmaalay waaxfaadii wakhwatii buu idhi dabeetana wuxuu raacay istitnaa agga damba ka geliyey oo ilaa an yafsuqa bacduhum barhkood inuu faasiq noqdo mooyaane marka waxay noqonaysaa macnaheeda awlaaddiisa wixii faasiq ah ma soo gelayaan hadduu hagaagsan yahay inuu ka faa'idaysan waqafkan maalintuu faasiq noqdana waqafku ka baxaya walaaladiisa sidaas oo kale wixii faasiq noqdo ma soo gelayaan axfaadiisa awlaaddiisa awlaaddooda sidoo kale wixii faasiq noqdo ma soo gelayaan ilan ilaa an yafsuq yidhi istitnaa marka intooba u laabanayaan wasifatu sifadii almutaqadimatu ee hor dhaacday على جمل ويرد معطوفة لسكو عطفة تعتبر ولو إيجايا في الكل دمان وذلك مثال وقفت وانكو وقفي على محتاجي أولادي عرض كوضا باهن وأحفادي عرض كوي سيدا لين كوضا باهن وإخوتي ولا لدي وكذا وحلمت المتأخرة صفدي كدب بيسي عليها جملوين كاس ayaa la mid oo ayadna waa loo egaya dhammaan walistinaa isnihi baa ayadna la mid ah idaa cuifa haddii lagu cadfo jumlooyinka laskugu xidho biwaawin waaw haddii laskugu xidho wadalika miaalka qowli odhahdaysa weye calaa awlaadi awlaaddeedaan ku waqfay wa axfaadii kuway sii dhaleen baan ku waqfay wa ikhwatii walaaladeen baan ku waqfay almuxtaajiina dhammaan baahan ow amase ilaa an yafsuqa bacdhum barhkood inuu fisqi ku dhaca mooyaane wallahu tacala aclam wsal allah wslm